bacade waaas noo sheegay waxaa sida sheekh abaabulabkeeb sheekh suufiya sidii xalaal marashadiisa waxay gaartay haddaa fartal gaal waxay ku dhigan yahay suumi jiri iska suurooda yani oo muslim oo masal ama aayad af gaal oo lu soo dhigay horta waa ogey tarjamada yani qur-aanka in lagu fasiro yani ajami in lagu fasiro waa banaanahay haddaba marka ajami fasir waayo taa waa banaanahay in lu dhig ya lusoo la arkaa asbahi jir waa la buuxa haddaba shaahad waaye be yani aniga markii carabta aan tagno waa keenaa waxaana iska buuxa wax ka laagshee dhaanka cajaaib leh waxay un guriga soo dhigaaya inti la keenin jornaaliyaal carabi loo jeedo bacdi waa arkeysa xashaamed waa arki aayadii alla ku dhigan aahir waay waaa iska aruurina unku diidna maaa hanoo soo dhigina dadkan soomaalida badi journaala dhulka soo fidiha journaalihiina aayadaa ka buuxa xadiidaa ku shuura asmaa ullahi ku jira asmaa yani magacayaal fiifiican oo niman dawlayaalka magacood maxamedaa ku jiraa muusaa ku jiraa ciisaa ku jiraa magacyahaas kulli yani waxay leeyihin ictiraam la tanjiisiy xaaraam waayo in la ihaaneeya xaaraam waayo yani ma banaana waxyaabahaas ee marka ba waxaa isdhehi jiray baba suubi ee siri xaasha wax ku dhigan bad is arko laaska suumay darbaa tugaay maalikuquraan asgeli jira alaashaan amaa yani ism mucadam ku yaalaa meesha ama qur'aan ku yaala taa daraadeedii dhoorsashe saas dhoorsaas yeeli jiray yoonkaas isma sheegi adbis waaa seeleela waaa layeela la hiri marka mujalla la suuqiyo yoonkaas waa lasoo guurna waa raacin waa loo himid kanusaariga loo himidka oo talyaaniya joogaya markaa soo galay mid waa la dacwoodi yani dahooda galeen culamada waaweyn galeen waa la dacwoodi bes jornaalaha in jornaal bacdi radi raddi dhan waa la joojiyey waxaa ugu dambeeyey sheekh maxamed nuurudiin oo markau radiyey nin weyn oo fiican as ahay oo kar leh caalim weyn as ahay sheekh khutubow ahay ninkaasa jaamacda ku radiyey in la dhigaa la rabay waxaa dhigiddaa iska joojiya maxaa yeele qur-aankii aan dhigayna honka siinayna saasa ku allahu a wixii mucadam ah in maksusha loo qaato wixii ismu mucadam ay ku dhigiyiin maksul loo qaato ma banaana ma banaana hmm. ah. <coughs> wayactamiduu waxau uskadaa jaalisan xaal uu yahay yasaarahu badaxdiisii ou cuskadaa yasaaru qaadi lxaaja ki xaajada gudahaayay badaxdiisii ou ku tiirsadaa masalan ba markii xaajadii isgudahaayo macnaha asboolaayo ama asgaa'idaayo markaasay waxasiisiilaa yani waxaa la sheegaa hadda ninkaas qaadilxaaja sis ku fadhiisa lahay waxaas cuskahaa alyidhi badaxdiisii lugtiisii badxeed aas ku tiirsahaa midigtani waa oogaa waa joojihaa takriiman lahaa takriiman karaameyn lahaa iyada la karaameyhaayo lahaa lilyamiini la karaameyhaayo markaasay say naqaysaa farahiisina dhulkaas ku dejihaa dhulkaas saaraa mhm. mhm. yani saasaas magaciisa u koryeelaa waa isku soo haddiis fadhiista kayfiyadanay waxay naqhaysaa kayfiya oo waxay naqhaysaa siyaala oo magaciisii fadhi iyo joog udhexaysa waayo waa hea oo la inka hay oo inkaar oo inkaaran waayo manaha si kalafsan waay namuun eh. fadhina waa tahay waana joogtaa namuunkaas waay maxaa yeelay xididka oo markiid booleysid ama se qaa'idaysid wax kasoo oo kaasoo bax xididka kasoo baxaayo waxaas xigaa jahda badaxaas xigaa markaas hay-ada oo la tilmaamay waxay naqaysaa ninkaas inaas fadhiisto bayna alqaacidi wاlqaa'im si alla oo qalafsan waaye min jihat اlusraa aadna ka bixi yani waxaas cuskaha alhidaas kutadiisa lugtiisa badxeed markaas haddii saacas yeelo maxaa saas yeelaa waxaa u fududahaa wixii ka baxaayey xididkii wax ka baxaayey oo kaadida soo wadaayey oo kaadida wadaayey markii adiga xaajadaada aad gudaysid kii soo wadaayey yani aas ufududeehaa inaad si fiican aad usoo wado waa kaas khaarijkaa kufududahaa saas ahaan markaa qibladane maqaabilu amana waa isri walaa yastadbiruhaa yani mana udubuljeediyo markiis xaajada gudahaayo qibla ma qaabilaayo hadda markaan intee waaye markii waaye man mikii meel banaan asku yani darab falahaayo waaye sitratu kugudahay meel banaan qibla maqaabilo walaysta durhaamo lagu duurjeediyo markii lahiri laa yastaqbilu lqiblata walaa yastadbiruhaa xaqiiqatan fi lgurbi alwada maqaabilaay markii aad kacbada uu dhow yahay markaas xaqiiqa ahaan buu ahay danina fi lbucdi danigana waxaa may markii meel dheer aad ka joogtid hadda ununka qibladaan saan waaye yani saada ufadhina waaye marka danan fi lbucdi waxaa yani ay ku sugnaatay inay kacbada tawaatur dani oo macnaa yaqiin n waaye yaqiiniyaadkaa lagu dari mutawatiraatin xadasiyaatin mujaribaatin mantiqa kadhahay waaye mutawatirka madiina inta laga jirto tawatur kacbada maka inay inta laga jirto badi unanka hadda waaan qaabishanahay waxaan qaabishanahay yani ruknlyamani geeskiisi kacbad aan qaabishanahay danan fi lbucdi markii laga dheeraya danan ahaan fi lbucdi baaba suufa masaa'idkaani sheekheeya waalidkeesha abubakar ayuu sheekeeyey waxaas dhahi jiray sibsa abiga madaar meelay ugu dhigneed kitaabka istilfaarka iyo waxaa is dhehi jiray ina min talaamiidii man laa tasixu salaatuhu ilaa biruuxati lkacba karaamaadkii baabsufi ka mid ahayd waxaase talaamiiday waxaa kamid a min salaadiis aan sixaynin ilaa kacbada socod kama marka kacbada usoo arkin salaada ma xiriheynin bacdiya sheekh al weydiiya siri sheekh abubakar ay sheegay sheekh saa dhehi jiray waxaa siri sheekh suufi waaye waa hormari karaamayaa lagu hormariyey karaamadiisba waxaa ka weynaya istiqaamadiisa ka weynayd yani sheekhay sheekh abubakar ay sheekeeyey waxaa isdhehi jirta adoogay si cabdiraxmaan suufi ninka xalaal merisha badan bartaanyo luma arkin waricnimadiisoo kale bartaanyo luma arkin halka la kala yimeeshiine yani muddo wax badan as ka sheekay jiray usaa u badnay sheekadiisii badanaa waxaan kasoo qaadi usiga maxaa waa laazimi jiray ninka warac badan bartaanyi luma arkin jiri xataa haddiisma ninkaan imaaha isla isri asla hijri isir amfidin mashaar gaal anigama cuno mashaar gaal ma cuno mashaar oo yani gaal cuno mashaar qaadi maheno mashaar sheekh hataa bas markaas wax dhowsa jiri hataa gahaw maskigeen iska dhaaf yani asaalim camaari waa maqasheen ninkii roobtooga loo baxay waxayskeen dhan waxa lagu soo baxaysa badda waxa lagu soo baxay abcadiyo qisay ahayd qisada ona dheerahaysay marka insha allah oo fiican tahay xalaal marisa sida usoo kala mal arkin xataa haddii agtahayaas imaada sidii yani baabu suufi gaawa abkay adoogay ma sii jirin cayl usaabak soo galaas yani mashaar gaalma cuno lasdhaha mashaar gaalma cuno cayl bash kow sheekha qaadinimada dadkii bilaab oo horeeyay ahayn hataa sheekh abukar waa soo yani waa shaqeey adoos waa shaqeey waa la qori yani qaadanimo kow dadkii la qori ahayn dadkii qaadin fo loo bilaabaysa ahay ظنا في البعد ويحرمان ويحرمان وحرنتوان ويحرمان وحرنت وحرنتوان الاستدبار صبر جيدنت هو الاستقبال قبل جيدنت يعني قبل جيششدا وحرنتوان في الصحراء بنانك فيسي ويكو حرنتوان haddii mqsil ay ahayn haddii mqsil yahay xaaraam ma ahaa way manaha wayxrumaani waa xaaraantowaan bisaxraay banaanka luu xaaji guto waa xaaraantowayaan banaan in luu xaajigu waa xaaraantowaan istiqbaal iyo iyo istidbaar meel banaan lagula suubiyo markii xaajadaa gudaysa xaaraan waaye haddii ninka mqsil isku jirin haddii meeshaasay wax asturaaya meha u aalin yani caro oo kor u qaado oo yani qiblada ka daboosho haddii meeha jirin ama derbi hadis jirin haddii geed isku daboola aan jirin oo qadar hulutay diraac camal isugu daboola haddaan jirin in qiblada loo jeesto markii oo xalxaaja gudahaayo markii la boolaayo oo la qaa'idaayo ma banaana amaa haddii isku jiro muqsul oo muqsul ad ku jiro waxaa lasoo sheegay yani istiqbaalka iyo istigbaarka xaaraam toogidoodii waa anfowayaan anfowayaan haddii si ku jiro ama saatir as haasto istiqbaali waxurmat istidbaari intafat waa anfoweyn waa waxaa lamid ah istiqbaalu qiblahii istidbaarkii kiraa ahaan le waayo umalehatani waxaa lamid ah masala baytulmuqadaskii in loo jeestane usni kiraaha waaye iyo magaciisii amarka loo jeesto madiina loo jeesto intaan kua munawara baab lkiraahaat alwxsudoonaak waas baab lkiraahaat markii la gaaro baab lmuraad xaggeedii algu sheegaa istiqbaal shamsi wاlqamari wاlbayt اlmuqadasi wakada almadinat اlmunawara waxaa soo heri wixii waxba aan dhaweynin baabulkiraaha lagu sheegay waxaa ku baxay boolkii iyo qaa'idkii istiqbaalu lqibla iyo istidbaarkeedii waxaa ku baxay bool lagu qaabilo bool lagu qaabilo iyo magaciisii in lagu qaabilo magaciisii oo qaacid lagu qaabilo qiblada markii la qaaci daayo qaacidkaas soo baxaayaan xaalatu khuruuj lkhaariji waaya marka ay xaaraam yihiin amaa markas istanjoohaayo ma ku jiro jihadaas had is istanjoodo waa istikaadii waa ka dhamaati yani qaaidkii waa dhamaadi dhaqadiyaas joogaa markas dhaqahaayo markas dhaqahaayo yani waa ku baxay taa kuma jiro haddii is uburjeediyo ama is ujeesto qiblada kaasi yani maku jiraan wax kaasaa ku baxay jamaaciyaa ku baxay xaalatan jamaac in loo dubur jeediyo ama qiblada loo jeesto iidana kuma jirto banaan waa banaan tahay macalkiraale waayo amase dhiiggii oo talaantal la talaantalaayo afki la talaantalaayo oo dhiiga la bixaa xagga qiblada haddii loo jeediyo ama laga jeediyo banaan waxba ma dhiwaayo waxaa ku baxay qofkii la toogaayo ku baxay markii yani neefkaa imaahayso haddii dawadaada qibla ay jirto iidana banaan wax ma dhiwaayo intaa la waayo amanadii markay kaa bixiyso oo qiblada u jeed iidan wa dhiwaayo nijaasadiiyaa mininka ka xooreysaa hadda waatanaa nijaaso oo xunxun qashin wakti yani xaar ala xoora dhinaca qiblada loo xoorane iidana wax ma dhiwaayo markaa kuma jirto waa ku baxeen intaa kulli yani xaaraamna ma jiro walaa kirahatana ma jiro kiraahana ma aha xaalatljamaa qibla ujeedasa oo dubur jeedis kiraah maaha xaaraamna maaha xaalatu yani oo magaciisa istinjaaha xaalatu fasdi dam xaalat alfasdi xaalat alxijaama intaa ku xaalatu ilqaa najaasati intaas xaalatu khuruuj riixi daba markii neefta kaa baxayso xaggaad yani qiblada xaggeed aad ujeedisid idana xaaraan maaha xaaraan maaha karaahana ma sidii ola ah lakin waxa waaye khilaaf ula waa xaaraan ma aha kiraa maaha lakin khilaaf ula waaye xaalat ljamac qablada ujesid xaalat ilqaa nijaasa xaalatu kida kuli walaa kiraahata walaa xurmata xaaraamnimana ma xaaraamna maaha kirahana ma aha lakin khilaaf ula waaye ola khilaafkiisu alashaan dembi ma lagu dhigaayo la waxaa ola in dhaafo maxaa yeelay tacdiiman lahaa qiblada la weynahay ahaan idaa la weynayhaa qiblada weyneynay rabtaa la weynaya weyneynteeda ahaan olojeedada istidbaarkeedii waxaa loo wadaa duburkaadii jahdeydii aad ufeejid markii oo wax kaa soo baxaayo darabta kaa baxiyeyso ama kaadida kaa baxiyeyso inta la yani waxaa loo jeeda waxaaya olojeedada oo istidbaarkeedii awradaado oo dumarka feedid ilaa jihati alqibla xaala khuruuji alkhaariji inooga yeelaa dushiisii qibladas aadi kaas waaye intaan kulli shamey waaye markii banaan la joogo waaye oo kale aan ahayn alkhuruuj alkhaariji markaa haddii is ujeesto ama asdubur jeediyo oo asturane min jahdeed jahdeed iska asturo faasay istitaarkiina ma ahne an yani jihat qibl muqaabala as asturay bijihatiha haddii farjiga makshuuf as yahay ilaa tilka aljaha xaala khuruuji xaala lkhuruuji maxaa yeelay kashfu lfaraj ilaa tilka aljaha loo feedo laysa min istiqbaali lqiblati ma ahaanin laa min istidbaarihana ma ahaanin calaa kuli xaal yani dalabada badi waxay umaleynhayaan saas inay tahay ma ahaa fahmadoodii yaayaraatii yani kasma la-aan la lu gaaray waxa waaye markii waa baxaay ay baxaayaan keliya loo wadaa manaa istiqbaalkeedii istidbaarkeedii waxaa la ogaaday manaa lamada xaaji marka la gudahaayo inay yihiin oo mayan satr aan jirin min jihat اqibla ka asturneen ama idaa istaqbalahaa oo ujeesto oo markaas intaas oo waxna asturan yihiin تعالى عنه وأرضاه عشري ويبعد وديرادا ninka oo qaadiga xaaja ahaay qaadi xaaja hiwaay sunna ahaan waa buda waa dheeraadaa maxaalse walaa taqbil qiblata wayastadbiruma bisaxfi saxraay wayabcudu waa dheeraadaa yabcudu waa dheeraadaa can dadka waa ka dheeraadaa fi saxraai markii banaan xaajadiisa asku gudahaayo banaan markii xaajadiisa kugudahaayo waa dheeraadaa ninka waa dheer ahaa waxaasu dheer ahaa ilaa xaytu laa yusmacu meel oo yani waxii ka baxaayo sawdkiisii aan la maqleenin markii shii ka baxaayaan meel oo soodkii laga maqlaynin yaasuu dheeraadaa oo walaa yushamu la uriicun oo riixnaan laga uriheynin ninka xaajada gudahaya maalan ba xaddiis yani xaajadiis gudahaya oo darab haddii isjooga meel banaana oo muqsishii darabta loo suubi aan ahayn waa dheerahaa can dadka waa ka dheeraadaa saxraa fiihi dadka waa ka dheerahaa waxaasuu dheerahaa ilaa xaytu laa yusmacu alkhaariju minhu sawtan oo laga maqlaynin meel waxii kasoo baxaayo soodkiis aan laga maqlaynin aasuu dheeraada oo riixna aan laga uriheynin aasuu dheerahaa haddii masalan ba as ushuuro waay in dheeraado macnaha waxaa waaye calooshaa laga qabo calooshana waa ogtahay ninka laqabta xaalkiisi yani shiyaabna waaye wa usuru waaye macduur asnaqdi meel dheer ma tegi karo oo dadka maka dheeraa karo markiyaa la qabtay ba calooshiyaa qabatay maxaa siilaha maxaa siilaha dadkaa dheeraahaya dadka inay ka dheeraadaan sunna ah sunna waa inay ka dheeraadaan haddii arkaan ninkaan oo lahaayo oo caloosha laga qabti oo meel dheerna darabtii asgey karin waxaa la sunneeyaa iyaga inay dheeraadaan dadka inay ka dheeraadaan aa loo suneeyaa haddii ka dheeraa haddane cawradiis inay fiidaan xaaraan waaye haddii meel ay ka tagaa inay soo dayaan xaaraan waaye cawradiisii soo dayaan xaaraan waaye aniga nin weyn oo sheekh oo nin weyn cidaanya sheekay waa li habteesiri qoshooda haftiisiri baa taajiraas ahay hasiimanka waa la furaay bacdi kamaankan ka imidasiri ama ka carabtan galiyaas jidka dinfarisan ba idinna khalaas cawadiyaa lasoo daaqay ama suuxiyaa lasoo daaqay ama caloosha ciidaba sideeda bani aadam waayo wax adiga xakumaysid maaha waa min allahi ka socdo oo ciidaaba kuimaayeysaa haddii taxadar waa soo suubiyaa mudaa nininka soo baxay banooqa soo baxay macnasii sheekay masaajidkan meel marka darbiga ku alaas waxaa siri marka ila qabti kitaan galayaas waxaan rabaa is kitaanka inaan kusoo fusho nabiil iyo waxaasaan rabaa wali ful waa galayasire meelahay duuniga qaadan gadaal aan tagayasire mayan kutuuri asire carabkina carabkina uma sheeginasire maa wali wali xakumeye caloosha xakumtu saas gadaal ala ogaad banahay markaa dimaqdirka lagalo hataa mala dhahay ninkaan yeln dhahay ma maxaa yel malaga filin taajir weyn oo bamishtar ah asahay hataa haddii la arko darabtaas mea tuuran ma laleeyahay ninkaasaa yeele saa ma yeeli karaa usla waa cala daruura kukalifti macduurasna ee marka ninkii caloosha haddii laga qabto si asusuura waaye inaas meel dheer tago banaan dheer inaas asusuura waaye dadkaa laga rabo ama hajojoogan ay ka dheeraanaan sunna u tahay inay ka dheeradaan yaa la suneeyaa oo cawradiisina ay fiirinin cawradii haddii fiiraan xaaraan waaye haddane wayastatiru waa is asturaa ninkii qaadi xaajaha ahaay waa is asturaa yastatiru waa is asturaa oo macnaha waa isdaboolaa waxyaabo oo ma isku asturo haddii meel banaan aloo intan kulli banaankii waaye muqsishiila aqaanay maahaa s asturaa an acyunihim acyuni الnaasi dadka cindhahoodii waa iska asturaa bmurtaficin bishayin shay isku asturaa shaygaasoo murtaficin oo koreeya macnaha meel kastoo taag ah eh. agtiisas fadhiisaa oo buur camalku yaal oo ya oo qadar hulutey diraaca fa aktara yani haddii diraaca saddex meel loo dhigo lama meel qadarkiisi ah ama meel alaa camal ah ulkayda raac ama fa agtara wax ka badan isku aftura alasa cawradiisii hala qari karto meel oo qari karta isku asturaa haddii ama wax ka badan maxaa nabigaa yiri alayhi الsalaatu wasalaam man ata lgaa'ita ninkii meesha oo magaciisii lagu daro oo ay imaado yani mehel oo dhis iyo geyrkiisi waaye ninka mehel oo dhisin waaye meesha la wado walyastatir ha is asturo fain lam yajid hadas heli waaye xadiidka waaye ilaa ma heli karo waxa isku astura mehe ma yaalo ilaa inaad yani caloto aruursado oo kuuso oo buuro oo qadarkaa camal ama wax kore isgaarsiyo agcalalaga isfadhiista maahane aadki faliyastatir bihi ha isku asturo maxaa yeelay shaydaanka waxaa isku dheeldheelaa meelaha bani aadamka ay fadhiistaan oo darabta ay u fadhiistaan fa ina shaydaana yalcabu bimaqaacidi bani aadama ee man facala faqad axsana macnaha ninkii saas suubiyo waa wanaajiye custurkaas ninkii suubiyo waman laa ninkii aan suubinin oo macnaha macduur ahaa oo yani ka gaari waaye oo darabta ay soo dhaafayso lamadaba kusaankaadii xaarkiibe falaa xaraja dembi aleyh korkiisa ma ahaanin asir nabig aleyh salaatu wasalaam marka haddii adiga oo gaadiidkaadii waxaad wadata dameer faras waxyaalahaas ama geel aa ku taasne satriga waa ku xasilaa ama meel haddiid geshid satriga waa ku xasilaa taa way amase adiga maradaadii maradaadii <clears throat> yaaba ay ku asturo kartaa cambuudkaad wadatiga gaar u bixi kartaa iska dhahi kartaa intaas kulli istitaarka waa ku xasilaayaan inuu yani suubi saasaa sunne ala sunneeyaa isku asturo markii banaan kalu darabohaya waaye banaanka lu daro xadiidka saalaasa ahay walaa fi buxrin walaa fi maain raakidiin walaa yabuulu ma kaadiyo fii maain biyo kuma kaadiyo biyuhu raakidiin oo fadhiya fiihi kuma kaadiyo biyo oo meel iska fadhiya korkiisa tasimaad inoo ku kaadiyo hadiis ku xaalana kasii darane yani maku kaadiyo mana ku xaaro walaa yabulu ma kaadiyo walaa yatawatu mana xaaro waa isku jiraa igtifa waay sheekh igtifa aas u dari may kaadi laga heli xaarkana kasii daran waayo macnaha walaa yabulu ma kaadiyo insaankii walaa yatawatu mana xaaro fii maahin biyo fiigiskuma kaadiyo mana ku xaaro bihaa soo raakidin oo fadhiyaa yani suban hawaareeway alayhi الsalaatu wasalaam kaad iyo xaar yani biyo fadhiga korkiisa lagu xaado ama lagu kaadiyo nabiga waa reeway fii maain raakidin biyo fadhiga figiisii laguma kaadiyo mana ku xaaro waxaa u yimid yani gaayadkiisi xadiis muslima ku yimid aa nabiga isku reeway xadiis صaxiixa oo صaحيixeyn kamida ah, yaa ku yimid lafdigaani xadiidkaasaas ka socdaa mm. mana ku haaro mana ku kaadiyo mm. xadiidkaas yimid biya hadis yar yahay yani hadis yaraay wain kaana almaa qaliilan ba ahaado maxaa yeelay biya hadis yaraay waxaa loo kaadihin aan loo xaareerin bi haddou bi yar ahaay waxaa suurowdaa labadii oo qulataan la gaarsiyo oo weysa markaa asgalo taa daraaddeedii mana lou kaadi haayo mana lou xaaraayo in lau xaadiyo oo lou kaado oo kaadi kiraaha waaye ma banaana ma banaana <clears throat> maxaa yeelay inaa oo yani asdaahirnima galoo bilkasra asku galo asurowdaa haddii la badiyo squlatayn la gaarsiiyo in asdaahir nodaa kaa daraadeed ma lagu xaalo ma lagu kaadiyo cawadiina karaahanimadii karaahanimadeeda cawadii daran tahay maxaa yeele biyaha cawadii ma awal jini waaye jiniga maha ha ilmihiisa dhigtaa usaadegaa ma biyu ku jiro cawadii banaanaha duuraha iyo meel yaalkalabe melbiyo fadhiyo jinina waa degaa waay manaa kaas maxaa yel usri meelyaalkaas jarsalaa amal jaari bihii socday kitaabka majmuuca haddaan qabano waxaa ku jiraa macnaha waxaa laga wariyey jamaaca oo saxaabada iyo taabiciinta iyo fuqahada xaggoodii cawalii waxaa la yiri majmuuca ku himide alkrاhة fi اleyl dun min aha fi lqaliili waaye kan yar waaye oo biyaha xaggiisi ahaa dun lkaiir kan badan maahaa walaakin waxay leeyahay aada loo nacaa bimaa mara waxaa oole ah bihii yani qaliilka ahaa yani lagu kaadiyo inuu xaaraam ahaadaa owlaah xaaraam nimadiisa owlaah mutlaq ahaanba xaaraan waaye maxaa yeelay waxaa ku jiraa ilaaf aa ku jiraa yani yani bihaasoo la talafsi oo la baabi'iyo ilaaf oo calaa gayri caleyhi usmaalkiisios talaf aska yeelos halligo oo bilaa macna oo kunsumaareysid waay calaa gayrihi hadaad ku dhuqdaan wa fii juxrin walaa yabulu ma kaagiyo fii walaa yataqawadu ma naxaaro fii juxrin godkii fiigiisii kuma kaagiyo mana ku xaaro godka fiigiisii godaha oo dunduuba boksan a loo wadaa juxri waxaa la ihaahaa waxa waaye yani meel jeexan waaye oo wareegsan oo wareegsan godaha oo dhulka ka soo baxaan god aweyse waa dhahaan god gabsaseedna juxri waa dhahi jireen meelahaas goodahaas camal oo meehaas oo saa u boksan oo dhulka ku yaal